dhiig laga keenay ilaa hayri dalik nebigu calayhi salaatu wasalaam waa tii labadii malagba loo soo diree lagu yiri malagii malakuljibaal jibriil uu ku yidhi waa kan malagii buuraha waana ku salaamayaa ilaahay baa kuu soo diray ee nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlaya malaga markuu salaamay dabadeed ilaahay baa ii kaa soo diray amar baana la isiiyey inaan adiga ku dhagaysto haddaad doonaysid buurahan akhshabaynkanaan isugu dhufanayaa reer maka oo dhan cagtaa la marinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayey allaahuma akfir liqowmii fainahum laa yaclamuun dhibkay u geysteen iyo dilkii loo geystay iyo rafaadkii uu maray iyo caydii iyo aflagaadadii iyo wixii oo idil muxuu ku bedelay duco nebiga calayhi salaatu wasalaam allaahumma kfir liqowmii fainahum laa yaclamuun marka dhibka in la xambaaro waa wax wanaagsan weeye qofku sabro dul qaato indhaha ka laabto iska saamaxo haddana qaala allahu tacaala isagoo alle ka hadlaya wuxuu yidhi waalkaadimiina alghayda wاlkaadimiina kuwa qarinaya alghayda caradooda qarinaya wاlcaafiina iska saamaxayay dhaafaya can الnaasi dadka wاllaahu ilaahay yuxibu waa jecel yahay almuxsiniin kuwaasi waa muxsiniin labadaa tilmaan laga helay ilaahayna muxsiniinta waa jecel yahay tilmaanta koowaad waxa weeyaan inay caradoodii qariyeen oo aysan ka muuqanin wejigooda kama muuqanin ficilkooda kama muuqanin intaa keliya ma aha adoo intaaba ka qariyay qalbiga waa ku hayn kartaa oo waxaad dhihi kartaa waagii ninkii sidaa yeelay qofkii sidaa yeelay qofkii maya waxaa la yidhi wlcaafiina can innaas qalbigana waa inaad ka saamaxdaa korkaagana yaysan ka muuqanin qalbigaaga iyo gudahana waa inaad iska dhaaftaa wallaahu ilaahay yuxibu lmuxsiniina labadaa shardi qofka laga helo waa muxsin ilaahayna muxsiniinta waa jecel yahay jala wacala wqaala tacaala alla wuxuu yidhi walaman sabara qofka dulqaata ee waqafara iska dhaafa dadka ina dalika ka isaga la min casmi lumuur aayadahani way nagu soo noqnoqonayeen saddexdii baab ee u dambeeyeyba wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaman sabar waqafar qofka sabra ee dulqaata ee iska dhaafa iska saamaxa dadkii ina dalika ka loo qasda weeyaan wfi lbaabi alaxaadiiu saabiqa fi lbaabi qabla axaadiis baa ku soo arooray baabkan oo waa axaadiistii baabkii inaga horeysay baabkii hadda aynu soo aragnay dhammaan wixii axaadiis a baabkan waa soo hoosgelayaan waxaa kaloo ka mid a ah axaadiista baabka ku soo arooray xadiidkan can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh ana rajula qaala abu hureyre wuxuu yidhi ana rajula rasuulkii allow inna liya qaraabatan waa nin ka sheekaynaya saxaabi ah ehel iyo qaraabo uu lahaa oo isaga dhib u geysanaya ehel iyo qaraabo uu lahaa oo isaga wax ka sheegaya ehel iyo qaraabo uu lahaa oo markuu xiriiriyo isaga goynaya ehel iyo qaraabo uu lahaa oo aan inaba wax wanaaga isaga u samaynayn laakiin isaga uu wanaag ku bedelaya mar walba isaga wanaag buu la imanayaa iyagiina xumaan bay ugu bedelayaan hadduu wax siiyo wax ma siinayaan markuu baahan yahay hadduu hadalka u wanaajiyo hadal xun baa loogu bedelayaa hadduu xiriiriyo goyn baa lagu abaalmarinayaa wahaakada nabigu uga soo dacwooday marka salawaatu wasalaamu caleyh dhegayse qisadii waatan dhex martee ana rajulan nin ayaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah inna lii anigu waxaan leeyahay qaraabatan ehel baan leeyahay rixim baan leeyahay qaraabaan leeyahay asiluhum waa xiriirinayaa waa ka warhayaa xaaladoodan ka warhayaa waan waraystaa waan u tagaa iska warramaan dhahaa iyaguna wa wayaqtacuunii waa igoynayaan wa axsinu ilayhim iyaga axsaan baan u sameeyaa xoolahayga iyo gacantayda waxay ahaataba wayusiiuuna ilaya iyagana waa ay xumaynayaan wa axlumu canhum dhibkooda iyo gafkooda iyo waxay ii geysanayaanna wa axlumu waa u dulqaataa canhum iyaga xaggooda wixii iiga yimaada iyagu laakiin wayajhaluuna calaya aniga way igu jaahilnimo falayaan oo jawr iyo dulmi iila imanayaan marka wax inaba ha yaraatee xaggooda khayr iga soo gaaraya ma leh weyaan isagaa sidaa sheegtay faqaala nebiga u jawaabo wuxuu yidhi lain kunta haddaad adigu tahay calaa dalik kamaa qulta sida aad sheegtay lain kunta haddaad tahay kamaa qulta sida aad tiri sida aad tiri ee ah xiriirinta iyaga ay ku goynayaan waxaad siinayso wax kuwa waxooda kuu diidayaan aad u dulqaadanayseed u sabrayso iyagu aynan kuu dulqaadanaynin lain kunta haddaad tahay kama qulta sida aad tiri fakanamaa tusifuhum lmal marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tusaale u soo qaadanayaa waxa ajar ah xasanaad ah wanaag ah ay la imanayaan inan waa dad muslimiin ah salaad bay tukanayaan sadaqay bixinayaan wanaag oo dhan bay samaynayaan sida aad sheegtay haddii aad tahay iyaguna sidaas yihiin ajarkoodii iyo xasanaadkoodii oo dhan waa sidii adiga oo halbacaad lagu lisay neef geela haddii bacaad lagu lisa ka warama waxma ka soo dhiiqayaan maya wax ma laga helayaa maya bacaadka wax ka soo baxaya ma laha macnuhu waa maxay ajarkoodii iyo xasanaadkoodii meel cidlu ku socdaa baabaha wey ilaah agtii habaan manhuuran wey lain kunta haddii aad tahay kamaa qulta laakiin shardi baa lagu xiro ah in aad tahay sida aad sheegayso oy dhab kaa tahay sidaa maxaa meeshaa ku baxaya hadday igooyaan anna waa goynayaa hadday wax isiiyaan anna waa siinayaa hadday xumaan igu sameeyan anna waa ku samaynaya hadday wanaag sameeyaan waa samaynaya oo macnuhu waa maxay iyaga waxaan ka arkan baan anigana samaynaya maahmahdii reer koonfurta oo kale maxay yihahdeen saxan saxan ku gud sahan saxan ku gud qofka wuxuu ii galon baan anna gelayaa macnihi taasaa la diidan yahay qofkan isagoo xumaan kugu samaynaya adiga wanaag ugu bedel taasaa la rabaa lain kunta haddaad tahay kamaa qulta sida aad tidhi fakaannamaa waaba adiga oo tusifuhum اlmal bacaad wuxuu yidhi nabigu alayh sala sl malligu waa bacaadka wey fakaأnamaa waaba adiga oo tusifuhum yeelaya bacaadkii kululaa adiga oo yeelaya weeyaan ajarkoodii iyo xasanaadkoodii walaa yazaalu ta kale laa yazaalu ka zuuli maayo macaka adiga macaagana min allaahi ilaahay xaggiisa tacaala dahiiran mid kaaga gargaara calayhim dushooda ilaahay agtiisa malaa'ig baa kuu gargaaraysa adiguna kaalmaad helaysaa cinda allah cid aadan adigu awood aadan ku gaari lahayn yaa ilaahay subxaana wa tacaala wehel kaaga dhigaya cid aadan heli lahayn ayaa ilaahay subxaana wa tacaala garab iyo gaashaan kaaga dhigaya walaa yazaalu macaka macaagana ka zuuli maayo min allahi tacaala ilaahay xaggiisa calayhim dushooda dahiiran mid kuu gargaara goorma maa dumta calaa dalik intaad sidaa tahay inta aad sidaa tahay ilahay agtiisa gargaar baa kaaga imanaya ajarna waa lagu qorayaa rawaahu muslimu waqad sabaqa sharxu xadiidkan sharxiisa wuxuu noogu soo hormaray baabu silati اlarxaam halkaasuu noogu soo hormaray baabu اlgadb ida intuhikat xurumaat الsharci wاlintisaaru lidiin اllahi tacaala baabu wuxuu u baab yahay algadb caradii hore waxaan usoo aragnay carada in la diidan yahay in la caroodoba laakiin waxaana soo tilmaanay caradu inay laba qaybood tahay caro qofka uu naftiisa u caroodo iyo caro uu u caroodo lidiin illah haday diinta ilaahay tahay waa bannaantaha waanu soo tilmaannay nebiyullaahi muuse qisadiisii baanu soo sheegnay haddii laakiin ay tahay qofka intisaaran linafsi inuu naftiisa u gargaarayo ma bannaana xadiidkii nabiga calayh isalaatu wasalaam ayaan soo aragnay umina caaisha radi allahu tacaala canha ma kaana rasuulu sal l slam liyantaqimu linafsi weligii naftiisa uma argudanin nebiga calayh isalaatu wasalaam wlaakin ida ntuhikat xurumaat اllah haddiise ilaahay xurumaadkiisa lagu tunto ma sabri jira nebigu calayh اsalaatu wasalaam baabu اlghadabi wuxuu u baab yahay carada ida ntuhikat haddii lagu tunto xurumaat sharci sharciga xurumaadkiisa haddii lagu tunto wاlintisaaru iyo in loo gargaaro lidiin اllahi tacaala ilaahay diintiisa loo gargaaro in diinta ilaahay la xoojiyo in diinta taasuu u baab laba shay buu ka kooban yahay ka hore waxa weeye eh, adabkii iyo caradii haddii ilaahay sharcigiisa lagu tumanayo subxaana wa tacala inaad carootid diinta ilahay inaad u carootid inaad ilaahay u carootid subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa cagsi inaynu nahay inagu qofka qabiilkiisa haddii wax laga sheego waa caroonaya haddii isaga wax laga sheego waa caroonaya haddii reerkiisa wax laga sheego waa caroonaya haddiise ilaahay wax laga sheego ama diinta wax laga sheego maxayga galay buu leeyahay ummadda dhan bay ka dhexaysahay maxaa waa khalad wey taa iyo wاlintisaaru lidiin اllahi diinta alle in loo gargaaro qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yucadim xurumaat اllah waman qofkii yucadim weyneeya xurumaat illaahi ilaahay xurumaadkiisa qofka weyneeya fa huwa kaa weynaynta ah ayaa khayrun lahu u wanaag badan cinda rabbih shacaa'irta iyo diinta ilaahay subxaanah wa tacaala qofka weyneeya taasaa u khayr badan ilahay agtii subxaanah wa tacaala in ay meel weyn nooga taallo oo ay nafteenna ku weyn tahay diinta ilaahay oo qalbigeenna ku weyn tahay oo shacaa'irteedii ay ku weyn yihiin waa laga maarmaan qofka sidaa sameeya fa huwa khayrun lahu taasaa u khayr badan cinda rabbi wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi in tansuru llaha haddaad ilaahay u gargaartaan yansurkum ilaahay waa idin gargaaraya oo macnuhu waa maxay in tansuruu lidiin illah weeyaan haddaad diinta ilaahay u gargaartaan yansurkum ilaahay waa idin gargaaraya mafhuumul cagsiga muxuu noqonayaa haddaydan diinta ilaahay u gargaarin ilaahayna idiima gargaaraya macnihi diinta ilahay haddaa u gargaari weysaan ilaahayna idiima gargaaraya jala wacala marka in diinta ilaahay loo gargaaro gargaarka ilaahay baa ku xiran jala wacala haddii marka ilaahay diintiisa loo gargaari waayo ilaahayna noo gargaari maayo wman yucadim qofka weyneeya xurumaat اllah fahuwa khayru lahu cinda rabih wqaala tacaala in tansuru اllah haddaad ilaahay u gargaartaan waxaa ka horeeyey nida lilmuminiin ya ayuha aladiina aamanuu in tansuru اllah dadka alle iyo rasuulba rumeeyo maxaa l iyagaa lala hadlayaa qofkii iimaan laga helay oo dhan baa lala hadlayaa ha yaraada ha weynaado iimaankiisu in tansuru اllah haddaad ilaahay u gargaartaan yansurkum ilahay waa idin gargaaraya in tansuruu waa shari weeyaan haddaad ilaahay u gargaartaan jawaabu shardigiina waa ka dambe weeye yansurkum ilahay waa idin gargaaraya wayuthabbit gargaar keliya ma ahee wayuthabbit ilaahay waa sugayaa aqdaamakum gomadiinna ilaahay sugaya laba shay wey diinta ilahay ad u gargaartay kow ilaahay waa kuu gargaaraya labo ilaahay ciribtaada waa sugaya subxaanah wa tacaala oo diinta ilaahay baa lagu sugaya waa ku noolaanaysaa waana ku dhimanaysaa sharaf iyo diin baa ku dhimanaysaa wa tacaala alla wuxuu fi lbaabi xadiidu caaisha asaabiq fii baabi alcafwi waxaa ku soo arooray xadiidkii caaisha ee noogu soo hormaray baabu lcafwi waa xadiidkii qisadii aynu kasoo sheekeynayna ka horeysay maalintii ninkii yahuudiga intuu nebigu salaamay calayh salaatu wasalaam kitaab salaamn waa noogu iman doonaa ee uu yidhi assaamu calaykum ee caaishaay ku tiri wacalaykum asaamu wallacna nebigu ku yidhi mahlan ya caaisha ah yarse caaisha maxaa kugu dhacay markaasay tiri eh, rasuulka allo miyaadan maqlayn wuxuu leeyahay waa maqlayaaye anigu waxaan idhi miyaadan maqlaynin wacalaykum waxaa tiriba adiga dushaada ha ahaato markaasuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam shayna lagama siibo dhimrinta oo markaa ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa qurux ma yeelo xilmiga iyo dulqaadka iyo sabarkana shay dushiisa ma ahaado ilaa waa qurxiya xadiikaasuu marka sheekha ka wadaa wa can abi mascuudin cuqba bni camrin alansariyi albadriyi radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi jaaa rajulu nin baa yimid ila اnabiyi sala اllahu alayh walih wasalam ayuu u yimid faqaala markaasuu wuxuu yidhi inii la ata'aharu can salaati subxi min mima yuiilu bina nin la ohan jiray abi mascuud magaciisuna wuxuu ahaa cuqba bna camr alansaari albadri radia allahu tacaala canhu ardaa marka tarjamadiisa laga waramayo culimmadu waxay yidhahdaan beder miyuu degay oo meeshaasuu deganaa goobtaa ah mise ahlu beder buu ahaa waa maxalu lkhilaaf imaam albukhaari raxmat ullahi tacaala calayh kitaabkiisa taariikhu lkubra markuu ninkan tarjamadiisa ka hadlaya saxaabiga ah wuxuu leeyahay kaana min ahli bader ree bader buu ka mid ahaa marka ahlu baderna waa manqabo khaas ah weyaan waa darajo khaas ah oo la gaaro wey saddex boqol iyo dhowr iyo toban qof keliya helayba intii nebiga la socotay maalintaa bader ahayd waa dagaalkii ugu horreeyey nebigu uu gala calayhi salaatu wasalaam isagiiyo gaaladii isaga hor yimaadaan ilaahayna qur-aankii nooga warramay marka saxaabigana ahlu bader buu ahaa markaa inkastoo bacd alculamaa ay qabaan ahlu bader ma ahayn laakiin sida saxa waa ahlulbader wey albadri saasaa marka loo yiri وعن أbي مسعوudi waxaa laga wariyey cقبة بن cمر الأنصاري الbdري رضي الله تعالى عنه qاala wuxuu yidhi jaءa rajul nin baa yimid ilى النabiyi ayuu u yimid salى الlaه عليه وaلiه وسلم ninkan marka waa sheeganaya dacwo ayuu soo gudbisanayaa faqaala wuxuu yidhi إنii laأتأhر can صلاaة الصبحi can salaati alfajrin lafdigii kale waa isku macno weye salaada subax ama salaada fajr anigu waa ka daahaa rasuulkii allow maxaa dhacay min ajli fulaanin hebel baa imaam nooa dartiisaan oga daahaa oo sababtu maxay tahay mima yutiilu bina waxa uu nagu dheereeya darteeda aad buu noogu dheereeyaa salaada cishahana way dhacday oo qisadii xadiidkii mucaadi bn jabal baa ku soo arooray waxay ahayd habeen habeenaha ka mucaadi nebigu la tukan jiray calayhi salatu salam salaada cishe markaasuu bixi jiray oo reer bani salama oo magaalada bannaankeeda deganaa ayuu tujin jiray isagaa imaam u noqon jiray marka salaadiisaa labaad sunnay u tahay ta koowaadee nebiga uu la tukadayna waajib bay u tahay marka hadduu tujinayo marka salaada wuu dheeran jiray mucaadi nin dhalinyarona waa ahaa xaafidna waa ahaa maalintii dambe salaaddii cishihii buu xirtay suuratu baqaru dabada u qabtay weligeedba ha socoto nin awr dhaana u saarnaa beertiisiina ka yimidoo saaki siduu u kallahay ahaa rafaadsan reerkiina ka biyo la'yahay oo saliim la oran jiray saxaabi ahaa yaa ku daba xirtay mucaad weligeedba waa socotaa ma dhammaataba sii soco sii soco mucaad intaa waa taagan yahay ninkani waa dahsaday waa daalan yahay reerkii waa ka biyo la'yahay hawlow dhan baa isugu timid hayrbuu intuu dhinacyada dhowray xagga istaagay afartiisa ragcadood tukaday marka waana iska baxay salaaddii markuu ka baxay awrkiisii uu sii qaatay markay salaaddii dhammaysteen ba waxaa layidhi ninkii hebel ahaa saliim ahaa waana la tukanayey waa ka baxay salaadda gaar buu istaagay afartiisa ragcadood buu tukaday waa dhaqaajiyey mucaadi wuxuu yidhi waa munaafiqo inaga daaya waa loo sheego waxaa la yidhi ma og xali markaa sidaas samaysay mucaadi wuxuu ku yidhi munaafiq baa ta ma ihi buu yidhi aniga isaga qofka waa la arki doonaa hadhowna dacwo nebiga ugu yimid calayh salaatu wasalaam oo xadiidkan iyo xadiidka way iswaafaqayaan laakiin laba qisoo kala duwan weeyaan midna salaadda cishahay ahayd midna salaadda subax bay ahayd marka kaa salaadda cishaha nebigu calayh salatu salaam aad buu u canaantay mucaad qof walba oo imaam noqonayana wuu la hadlay inuu dadka u soo gaabiyo u fududeeyo aan lagu dheeraynin marka ninka nebiguba u yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo dacwoa ah, wuxuu yidhi innii anigu la ataakharu dib baan oga dhacaa macnaha waa kasban dib oga dhacaa salaada can salaati subxi maxaa dhacay mima yuiilu min jli fulanin hebel dartii mima yuiilu bina waxa uu nagu dheereeyo koley wuu iska dheer tahay gadaalun baan ka gaari doonaa inta danbaan tukanaya maxaa yeele ma istaagnaan karayo waxaa laga yaabaa inuu xanuunsan yahay waxaa laga yaabaa inuu waayeel yahay waxaa laga yaabaa inuu qofku hawl iyo u degdegaya siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam in lagu dheereeya maba ahaba nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkiin hadduu dadka tujinayo ha fududeeyo hadduu keligii yahayna ha dheeraysto intuu doono cumaan ibni abilcaas oo imaam ahaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam reer daa'if imaam ooga dhigay ayaa wuxuu yidhi rasuulka allow maxaan sameeyaa horta dadkaaga imaam u noqaan lagu yidhi isagaa weydiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka ugu fudud salaadiisana tuji baa lagu yiri qofka ugu fudud siduu u tukan lahaa u tuji iyadoon ragcaadkii iyo rukuucdii iyo sifadeedii hay-aadkeedii arkaanteedii waajibkeedii waxba aan la dayacaynin in la fududeeyo haddana xadiidu anasna wuxuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka ugu fudud ayaan arkay buu ahaa salaada haddana ugu taamyeelid badan marka wuxuu yidhi hebel dartii baan salaada oga daha subax mima yutiilu bina waxa uu nagu dheeraynayo famaa ra'aytu wuxuu yidhi abi mascuud cuqba bni camrin alansaari ma aanan arkin annabiya sal allahu alayh ali wasalam maanaan arkin hadiba carooday fii mawcidatin waano qada weligeed ashadda ka daran mima hadiba yowmaidin maalinta caradii u carooday maalinta caradu carooday nebiga weligay caro ka daran maaan arkin isagoo carooday mawcido gudaheeda macnaa nebigu aad buu u carooday salawaatu ullah wasalaamu caleyh weliba xadiidka kalena mucaad si gaara ah loola hadlo waxaa lagu yiri afattaanun anta ya mucaad ma dadkaad diintooda ka fidnaynaysaa mucaadow dadka miyaa diintooda ka fidnaynaysaa maxaa dhacay faqaala nebigu waa hadlo wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummadda inteedii kalaa lala hadlaya innagaa lainala hadlayaa yaa ayuha nnaas hoydadow idhagaysta dhammaantiinnaba kuwa joogiya kuwa iman doonaba hadalku u dhacaya ina minkum waxaa idinka mid ah munafiriina kuwa dadka cayrinaya diinta ilaahay ka cayrinaya fa faayukum kinii ama naasa dadka tujinaya falyuujiz ha soo gaabiyo salaadiisa salaada ha la soo gaabiyo maxaa yeeley faina min waraa'ihi gadaashiisa waxaa ku tukanaya alkabiiru mid weyn wاlsagiiru mid yar xaajati iyo mid xaaje u saaxiib ah warhoyu dadka waxaa idinka mida ah kuwa diinta ilaahay dadka ka cayrinaya oy sababtu tahay qofkiini dadka tujinaya falyuujiz ha soo gaabiyo fa inna min waraa'ihi maxaa yeelay xaggiisa dambe waxaa ku tukanaya alkabiiru qof weyn oo aan weynan dartii la taagnaan karaynin dhibsanaya salaadaa dheer ama waxaa ka mida wasagiiru mid yar oo yaraan darteeda aan la taagnaan karaynin wadalxaajati mid xaajo u saaxiib ah oo macnaha waa maxay qof baa bannaanka gaari u yaallaa waa shaqaale waa ordayaa inuu tukado salaaddii iyo jamaaca uu ku tukado isla markaana hore ka galu raba ama shaquu ka soo baxay wakhtigiisii bareega ahaa baa lagu jiraa horuu ka sii cararayaa sidaa darteeda waa inaadan ku dheeraynin waxaa riwaayadaha qaarkood ay ku dareen walmariidu qof xanuunsanna waa laga yaabaa inuu kula tukanayo marka intaasoo qof oo dhan in qof laga waayo suurtagal maaha salaadaada qof ka mid a ah unbaa kugula tukanaya qof weyn baa ku jira haddaynan ku jirinna qof yar baa ku jira hadduunan ku jirinna qof dan iskale baa ku jira hadduunan ku jirinna qof mariida baa ku jira dhici karaysa way adag tahay marka in laga waayo muttafaqun calayh macnuhu waa maxay waa ixtiraam annaas iyadoo xaqiina la gudanayo ummaddiina inaan dhib la yeelin in salaada la dheereeyo kulli kuma wada farxayaan qaar waa ku farxayaan laakiin dadka waxaa laga yaabaa qaar ka midana inay dhibsadaan laakiin haddii inta lasoo gaabiyo rukuucdeediiyo hay-aadkeedii iyo sifadeedii iyo arkaanteedii iyo wixii o dhan aan waxba laga tegin ummaddo dhan waa ku farxaysaa waana u baahanta muttafaqun calayh wa can caaishata radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi qadima rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam min safarin wqad satartu sahwatan lii biqiraamin fiihi tamaaiil caaisha radi allahu tacaala canha xadiidkan waxay nooga sheekaynaysaa qisa qisadu iyaday ku dhacday oo waa maxay qofka haddii uu xuduudda ilaahay subxaanah wa tacaala iyo shacaa'irta diinta ilaahay hadduu tallaabo kaa'ina man kaan qof kuu doonaba ha ahaado inaan lagu raaligelin mucaad ibnu jabal waa la canaantay saxaabigan kale waa la canaantay maxaa yeeley xuduudda ilaahay qofka hadduu ka tallaabo khalaas weeyaan in dadka salaada laga cayriyo ama caaisha looga aamusa wax ilaahay xaaraam yeelay suurtagal ma ah nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu munkar arko kama aamusi jirin laakiin haddii isaga si kasta loo caayo weligii nebiga calayhi salaatu wasalaam kama xanaaqin marka wuxuu yidhi qadima rasuulu llaahi sal allahu rasuulka alle wuxuu ka soo galay min safarin caaisha waxay tiri nebigu calayhi salatu wasalaam safar buu ka soo galay hata qof dumar ah oo ninkeedii ka maqnaa oo u soo imanayo oo la ogyaha xilliguu imanayo inay isdiyaarisaa waa meel ool soo maah waa wax la wada garanayo caaisha gurigii bay wax ka badeshay marka maxay samaysay daahiyay sii samaysay daabicii bahallihii dumarka ay toli jireen yay toshay oo ay ku qurxisay sawiro ah xayawaan iyo wuxuu ahaadaba ayay ku samaysay daahiyadiibay marka guriga ku xirtay daaqadii albaabkii wixii o dhan baa lagu xirxiray wax ka duwan weeye w nebigu alayh salat slam wuxuu ogaa marka nebigu calayhi salaatu salaam markuu soo galay daahyadan kama caroonin laakiin wuxuu ka carooday sawirka gudihiisa ah sawirkan lagu sawiray xayawaanka waxa nool ah ayuu nebigu calayhi salaatu salaam ka carooday hadduu ahaan lahaa shay dabiici ah buuraha iyo webiyaasha iyo geedaha iyo wixii la mid ah nabigu ma diideen calayh salaatu wasalaam laakiin wax nool maya dhegayse marka qisadii nabigii caaisha dhex martay radi allahu tacaala canha qadima rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka alla waa yimid min safarin safar buu ka soo galay waqad satartu anigu oo ku asturay derbiyadii macnaha daahiyadii aan ku asturay waqad satartu anoo asturay sahwatan lii aniga oo ku asturay meel waxa weeyaan daaqadii ahayd oo anigoo aan lahaa biqiraamin daah fiihi tamaaiilun daahaasoo leh tamaaiil tamaaiilku waa asnaamtii yani sawiro weyaan dahn daabac ay dumarku tolaan kaasuu ahaa marka kiibay toshay caaisha radi allahu tacaala canha laakiin waa makhluuq waa wax makhluuq ahoo nool wey waxa ay ku samaysay haday ku samaysay markaa dhegayso markaa marka waxay tihi falama ra'aahu rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka alle markuu arkay salawaatu اllah wasalaamu calayh muxuu ahaa xadiidkii nebiga alayh salat slam abi saciid alkhudri man ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastaطic fabilisanih fain lam yastaطic fabiqalbih wadalika adcafu اliimaan munkarku marka waa darajaadka zuulintiisa wixii waad awooddaa gacantaada inaad ku zuuliso oo waxaa ka mida ah kan gurigaaga ah oo kale maalan nebiga calayh salatu salaam waa gurigiis cid oga hebaysanaya ma leh waxay tiri caaisha radi allahu tacaala canha falamaa ra'aahu rasuulu اllahi sal اllahu alayh ali wasalam rasuulka alle markuu arkay hatakahu waa gooyey daahii waa soo dhuftay nebiga calayh salat salaam waa gooyey meeshii daaqada ahayd watalawana wajhuh wejigiisiina waaba isbedelayba farxaddii way isbedeshay wejiga nebigu alayh salaatu salaam hadduu xanaaqo aad buu u guduudan jire kaanahu xabat rumaan sidii xabad rumaan oo kale isagoo ah guduud buu noqonaya wejigiisu marka waa midabkiisiiba isbedelo waa gudutay wejigii nebiga calayh salaatu wasalaam wa qaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi yaa caaisha hoy caaishoy ashad اnnaasi cadaaban yowma alqiyaama weeyaan maalinta qiyaamaha waxaa ugu daran xagga cadaabka cinda allah ashad اnnaasi dadka waxaa ugu daran cadaaban xagga cadaabka cind allaahi ilaahay agti yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waxa ugu daran cadaabka maalinta qiyaamaha cind allah caza wajal aladiina waa kuwa yudaahuuna dheehaya oo isku dayaya inay sameeyaan bikhalqi illaahi tacaala ilahay khalqigiisa kuwa isku dayaya khalqiga ilaahay subxaana wa tacaala oo kale inay sameeyaan macnaha waa maxay sawiraan wey kuwaasaa ugu daran caaishoy muttafaqun calayh lafdi kalena wuu noo iman doonaa taswiirta marka la marayo halkaasaan si fiican oga hadli doonaa oo wuxuu ku yiri nabiga calayh salatu salaam amaa calimta yaa caaisha war caaisha sow ma ogid mar intaad waxaan samaynayso ashad annaasi cadaaban yowma alqiyaamati almusawiruun dadka ugu daran cadaabka ilaahay maalinta qiyaamaha waa kuwa wax sawira sow ma ogid waa maxay caaisha waxay tihi markiiba waan soo qaaday waa googooyey intii kale ee marada soo hartay ee nadiifta ahayd waxaan ka dhiganay fodarihii barkinta iyo wixii la mid ah halkaasaa laga dhigtay intii sawirka lahaydna waa la tuure sidaasay marka caaisha samaysay radi allahu tacaala canha yaa caaisha ashad annaasi dadka kuwa ugu daran cadaaban xagga cadaabka cinda allahi ilaahay agti yowma alqiyaamati aladiina waa kuwa yudaahuuna isku dayaya inay sameeyaan in ay dhaajiyaantii oo kale weeye bikhalqi illah khalqigiisa khalqiga ilaahay wax la mida ah inay sawiraan isku dayya muttafaqun calayh asahwatu la yirina kasufati weeyaan ay takuunu way ahaanaysaa bayna yaday lbeyt albaabka hortiisa hore daahii iyo daaqadii iyo waxa la dhigayo man wlqiraamuna la yirina bikasri qaafi qaafka oo lahoos dhigo sitri weeyaan raqiiqun fudud oo aanan adkayn manaa daah bay samaysay albaabka yahay iyo daaqadii wixii la mid ah wahatakahu la yirina ay afsada waa fasahadiye wey asurata suuradii buu nebigu fasahadiye allatii fiihi sawirka ku yaalay daaha ayuu nebigu fasahadiyey calayh salat slam waa googoye macneh intii sawirka ahayd wa canha caaisha waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha meeshaana waxay daliil u tahay nebigu calayh salat salaam siduu uga xanaaqay ilaahay subxaana wa tacaala macaasidiisa macaasidii ilahay xaggiisa loola yimid uma dulqaadan nebiga caaisha oo dadku ugu jeclaa xadiia camr bni caas nebigu weydiiye calayhi salaatu salaam man axabu nnaasi ilayk dadkayaa ugu jeceshahay rasuulka allow qaala caaisha iyadoo sidaas ay tahay haddana nebiga kama aamusin ilaahay wuxuu xaaraam yeelay subxaana wa tacaala oo qofka xurmo loogu yeeli maayo ajligeeda in looga aamusa wuxuu ilaahay xaaraam yeelay maxaan ka yeelnaa waa hebel lama dhahayo wa canha waxaa laga wariyay caaisha radi allahu tacaala canha ana qurayshan ahammathum shanu lmar'ati almakhzumiya qisadani aad bay u dheeraydo kutub alaxkaam markay imanaysana kitaab alxuduud baa lagu keenaa xadda sariqadaa lagu keenaa oo waxay ahayd gabar faatima la oran jiray almakhzumiya reer qoraysh bay ahayd ayaa waxay caado u lahayd dumarka kale cariye kasoo soo qaadan jirtay xulliyada ah dahabka iyo waxa la isku qurxiye kasoo soo qaadanaysay caariye ahaan hadhowna waaba diidi jirtayba ma aniga ma xaggeen ku arka waagii jaahiliga ahayd waa reer makhsuum weyaanoo waa qurayshyad oo cid ka daba karta ma leh laandheeray ka dhalatay mm, waa sida maanta aynu isku dhacno laandheeray ka dhalatay cid ka daba ma leh miskiinunbaa miska la fuula leh weligeedba saasay soo ahaan jirtay dulmiga marka xaaladdii waa isbedeshay sidii la yaqaanay ma aha nebiga oo calayhi salaatu wasalaam maka yimid maka beled islaam bay noqotay asnaamtii waa la jijebiyey jaءa alxaqu wazahaqa albaaطil ina albaaطila kana zahuuqa qofna caadadii kama tago haddaanan ilaahay subxaana wa tacaala doorinin faaimo waa baxdo sidii oo kaley samaysay haddana faaima almakhzumiya sidii oo kaley samaysay waa la soo dacweeyey marka nebigaa loo keenay calayh salaatu wasalaam awal reerkeedaa looga dacwan jiray hadda laakiin nebigaa loo keenay calayh salaatu wasalaam laandheeranimo waa dhammaatay laangaab iyo laandheer hadda la wada islaan yihi islaam baa la wada yahay garna waa loo islaam marka hadday sidaa noqotay nebigaa dhegaystay calayhi salaatu wasalaam miyay dhacday sidaa haa oo waaba tuugo gacanta ha laga gooyo yir nebigu calayhi salaatu wasalaam qoraysh gacan madaxii bay gacanta saaratay gacantii bay madaxa saaratay oo waxay yidhahdeen oo maanta ma baa gacanta laga goynayaa gabadha warree makhsuumiyad wey waa dumar wey weliba see la yeelayaa arintiiba u cunami weyse cid ku dhacda nebigana maleh calayh isalaatu wasalaam cid intay nebiga u tagto dhihi karaysa rasuulka allo waxaan hala dhaafana ma jirto wax ka daba tegi kara ma leh laakiin waxaa la yidhi waxaan haynaa xal kale oo waa maxay ninka uu cid soo martaa nebiga ugu jecel yahay calayh isalaatu wasalaam waa usaama bna zayd waa ibni xiba rasuuli isaguna wuu jecel yahay aabihii buu jecel yahay nebigu aad buu u jecel yahay calayh isalaatu wasalaam oo waa isagii xasanna dhabta saari jiray dhinaca usamana dhinaca kale saari jiray nebigu calayh salatu salaam laabta gashan jiray siduu u jeclaa darteeda marka waxaa la yidhi usama bna zayd aan la hadalno nin dhallinyaraa ah weye waana fahmi karaa haye aan u sheegno gabadhan xabsheeda waa qof dumar ah waa reer bani makhsuum rasuulka allow xoogaa bal ilgaal ah lagu dhowro xitaa waa gudayna annagaa bixinayna nebiga calayhi isalaatu wasalaam haddii loo sheegay usaama nin dhallinyaro a ah weeyaan siduu u soo socday buu nebiga calayhi salaatu wasalaam farta ka saaray warkii aad buu u xanaaqay nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa uu dadkii o dhan isugu yeeray mimbarka fuulay nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbad dheer uu akhriyey uu ka nooga warramayo ummadihii hore iyo wixii halaagay annaguna haddaan sidaa samaynay inaan halaagsamayno shareecada islaamku inay wax walba bedeshay isaga nabi muxamed ah salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh hadday gabadhiisa faatima binti muxamed dhici lahayd inay wax haddana inuu gacanta ka goyn lahaa oo islaamku uusan lahayn wax in la kala fadilo waa landheeriya waan la gaabtoona inuusan lahayn maxaa yeele ummadihii naga horreeyey waxay ku halaagsameen ida saraqa fiihim shariif tarakuu qof shariif hadduu waxado waa la iska dhaafi jiray wida sara fiihim aciif aqaamuu calayhi lxad qof daciif hadduu wax xadana waa laangaabkiiy aqaamuu calayhi lxad xuduuddaa laga oofin jiray war waa tuuga gacanta ka gooya iyo wixii la mid ah wa canha caaisha waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha ana qurayshan odayaashii quraysheed ahamahum waxaa murug gabadhii faatima eh, makhsuumiyada ahayd shanigeedii hawsheedii allatii taasoo sariqad xadday faqaaluu waxay yidhaahdeen man yukalimu fiiha rasuulu اllahi sal اllah alay wasalam yaa awooda inuu kala hadla rasuulka arinteeda faqaaluu waxay yidhaahdeen man yajtari calayh yaa ku dhiiran kara rasuulka inuu hor istaago ilaa inuu yahay mooye usaamata bna zayd xibu rasuuli llahi sal اllah alay wasalam kuu nebigu jeclaa weeye usaama bna zayd aad buu u jecel yahay marka iyagii usaamay la hadleen fakallamahu usaama usaame nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam siday ahayd buu ugu sheegay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam marka rasuulka alle waa istaagay ummaddii oo dhan bay isugu yeeray markaasuu usaame gaar oo la hadlo wuxuu ku yidhi atashfacu ma waxaad ergo ugu timid fii xaddin min xuduud illaah xad ka mida ah ilaahay xuduuddiisa inaad ergo ka noqotid miyaad ugu timid fi xuduud illaahi tacaala xuduudda ilaahay xad ka mida ah in la dhaafo oo farha laga qaado maanta oo aan la oogin miyaad doonaysaa uma qaama dabadeed waa istaagay fakhtaaba nebigu waa khudba doonay oo waa khudbeeyey khaaba linaas wey ummaddii la isugu yeeray oo dhan buu u khudbeeyey inaguu noo khudbeeyey khudbadiisii waatan uma qaala dabadeed wuxuu yidhi inamaa ahlaka man qablakum waxaa halaagay kuwii idinka horeeyey annahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa fiihim shariif hadduu xado kooda shariifka ah shariifka macnaha waxa weeyaan sharafta iyo sumcada leh laandheeraha ah xoola leh dadka indhahooda ku weyn hadduu waxado tarakuuhu waa ka tegayeen waidaa saraqa fiihim daciif hadduu waxado kooda liitana aqaamuu calayhi alxad xuduudday ka oofinayeen marka ma sidii kale rabtaan inaad noqotaan gabadhan laandheero weeyaanoo saas darteed inaad oga tagtaan miyaad rabtaan oo aan gacanta waxba laga goynin laa wallahi abadan sidaa ma aha uma dabadeed nabiga calayhi salaatu wasalaam waa khudbeeyo sidaa markuu yidhi wa aymullah ilaahay baan ku dharanayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam low anna faatima binti muxamed hadday gabadhayda faatima binti muxamed ahi saraqad oo xado laqaactu yadaha gacanteedaan goynayaa maxay dhihi jireen weysha gowrac dibiga ha ku qusqaato sawma hadduuba maanta taagan yahay nebiga inuu gabadhiisii faatima binti muxameda gacanta ka goynayo tu kale warkeedaba daa marka gabarh kale warkeedaba daa faatima ama gacanta ka goyn lahaa hadday maanta waxadi lahayd tu kalena markaa haba soo dhowaysanin wey marka muttafaqun calayh qofka xaakimka ah ama qofka maamulka ah inuu naftiisa ka bilaabo waa laga maarmaan in badan baan arkaynaa axkaamta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay naftiisa uu ka bilaabayo ama eheladiisii qaraabadiisi uu ka bilaabayo ehladiisii qaraabadiisi uu ka bilaabayo eh, nebigu alayh salat slam fatxu maka markuu ka hadlayay khudbadii dheerayd wuxuu yidhi kullu riba ribo kasta wixii hadda ka dambeeya waa la dejiyey wa walu riba min ribana ribada ugu horeysa annaga reerka aan ka dhashay ahna nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu oranaya waa riba xaari weeyaan iyadana ma jirta buu yidhi nabigu calayh salaatu wasalaam adeerkii ahaa cabaas ibn cabdilmualib ma jirta wixii reerkiisahabuu ka bilaabay marka nebigu calayh salaatu wasalaam wuu xanaaqay qisadan wuxuu u xanaaqayana wax kalo ma ahee xuduudda ilaahay ee lagu tumanayo xad ka mida xuduudda ilaahay oo maanta la leeyahay ha la dhaafo yaan la oogin taasuu nebiga ka dhintay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laakiin haddii isaga wax laga sheegi lahaa xaqiisa ay ahaan lahayd inuu dhaafaaba dhici kari lahaydba muttafaqun calayh wa can anasin radia allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam ra'aa nukhaamatan fi lqiblati fashaqa dalika calayhi xataa ru'ya fii wajhih nebigu calayhi salaatu wasalaam masaajidkuu soo galay hadduu soo galay masaajidka nebiga xaalad buu arkay xaaladdaasuusan aad u jeclaysan nebigu calayh isalaatu wasalaam maxay ahayd xaaladdaa xaaladdaa waxay ahayd masaajidka dhanka qiblada ayuu nebiga wuxuu ku arkay salawaatu ullahi wasalaamu caley derbigiisii oo khaakha lagu tufay qallashay weliba sida lafdi kale uu tilmaamaya xagga hore qofka markuu tukanaya inuu candhuuf u tufaa ma bannaana dhinaca midigta inaad u tuftaana ma bannaana bidixda waa u candhuuftufi karaysa laakiin bishar inuusan qof kaa jirin haddii bidixdaada qof kaa taagan yahay aad bidixda u candhuuftufta isaga maxay u tahay waa midigtiisii weeye ma bannaano marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lugtaada bidixda ah hoosteeda u candhuuftuf haddii dhulku meel kuu saamaxayo ooyan ahayn maradiisa darafkeedii intuu soo qabtay nebigu ayuu yidhi maradaada ku tufoo saa isugu burburi markaa dhib ma laha laakiin qofkiin markuu taagan yahay wuxuu taagan yahay ilaahay hortii tilqaaa wajhi ilaahay buu la hadlayaa ilaahay buu la munaajoonayaa ilaahay buu subxaanah wa tacaala la hadlayaa yuusan hortiisa candhuuf u tufin waa noo diiday nabiga calayh isalaatu wasalaam marka sidaa darteeda in horay candhuuf loo tufaa marka salaada lagu jiro ma bannaana masaajidka qibladiisana qofka candhuuf u tufa waa isagoo tukanaya un khakada ku tufay marka nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu sameeyey arag haddaba ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam ra'aa wuxuu arkay nukhamatan candhuuf buu arkay khaakho fi lqiblati ay fi jihati alqibla masaajidka dhankiisa qiblada ah loo tufay fashaqa dalika arrinkii wuxuu dhibay oo dhibsaday calayhi nebiga calayh salaatu wasalaam waxay dhibtay oo dushiisa ay dhib ku noqotay nebiga calayh salaatu wasalaam xataa ru'ya ilaa laga arkay dhibsigaasi fii wajhi oo macnuu waa maxay lafdigii kale wuxuu odhanayay fatahayara wajhu sala allahu aleyh ali aad buu u carooday nebiga doorsoomay salawaatu ullah wasalaamu caleyh caro darteeda faqaama waa istaagay faxakahu biyadihi shariif sala allahu alayh waalih wasalam intuu istaagaybu gacantiisii qiimaha iyo qaayaha badnayd nebigu ku xoqay salawaatu ullah wasalaamu caleyh ka tirtiray faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi ina axadakum ida qaama fi salaatih qofkiin hadduu kaco salaadiisa u kaco fainahu isagu yunaaji wuu u dhawaaqayaa la hadlayaa rabbahu rabbigiibuu la hadlayaa hmm. rabbigii buu la hadlayaa waa xanaaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam wejigiisiibaa doorsoomay waa kacay munkarkiina waa zuuliyey gacantiisuu ku zuuliyey salawaatu ullah wasalaamu caleyh waxay daliil u tahay wixii wasakh ah iyo wixii laga fiican yaho dhan masaajidka in laga zuuliyo maxaa yeele masaajidku waa inuu nadiif ahaado in aad wasakda adigu intaad ku daadisid haddana isaga dhaqaaqdid maaha waad la yaabaysaa masaajidada guryaheenna waa nadiifsanaa laakiin beytka ilaahay markaan nimaano waa nagu adagta gurigaaga buuq uma ogolid masaajidkaad imaanaysaa waa ku buuqaysa waa ku qaylinaysaa buuqaagii iyo qayladaadii baana lala tukan karaynin ama qofkii qur-aan akhrisanaya qur-aankiisii akhrisan karaynin waa guri ilaahay inaad ixtiraamtid baad leedahay gurigaaga nadiif weeyaan masaajidka waxaa laga yaabaa nadaafadiisi inaadan ilaalin oy kugu adag tahay marka qofka inuu is-ilaaliyo beytka ilaahay israaf inaanan loola imanin biyaha iyo wixii la mid a ah, mar gooni ka hadli doonnaa haddii ilahay raalli ka noqdo nusuusta ku aroortay israafkana ilaahay maba jeclaba subxaana wa tacaala calaa yata xaal nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisu ku xoqay ku xoqay ilaa uu baabi'iyey meeshii oo dhan ka zuuliyey xaaqadii ka waran haddaad tahay qofka canluuftaa tufay nebigana uu gacantiisa ku tirtiray salawaat ullah wasalam aley see dareemi lahayd waxay ku tusinaysaa beytka ilaahay xurmada uu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisuu ku burburiyey oo ku tirtiray faqaala markaasuu wuxuu yidhi ina axadakum warhoy hoy ummad yahay dhagaysta ina axadakum qofkiin idaa qaama hadduu kaco fii salaatihi salaadiisa u kaco fa innahu isagu yunaajii waa u dhawaaqaya oo waa la hadlayaa rabbahu rabbigii wa ina rabbahu rabbigaa aad u dhawaaqaysana wuxuu ahaaday baynahu qofka iyo wa bayna alqiblati qiblada xaggeeda adig iyo qiblada ilaahay baa idin dhexeeya macnuu waa maxay sidaa qofka markaad la hadlaysa ad u hortaagantaho kale ilahay kuu hortaagan yahay anigoo adiga kula hadlaaya haddaan candhuuf xaggaaga usoo tufiyo inaan ku soo gaarinba hadday doonte ka war see dareemaysaa qofkii oo kula hadlaya hadduu khaakh yira tu xaggaa usoo tufo weliba yani markaad ugu yartahay waa xanaaqaysaa salaad ha salaad bay ahayd alagu jira marka ma bannaana in horey loo tufo ma bannaana midigta in loo tufo ma bannaana bidixdaada hadduu qofkaa taagan yah uma tufi karaysid lugtaada bidixda ah hoosteeda hadday caro tahay meeshii waa ku tufi kartaa ooyan ahayn namaradaada soo qaado ku tirtir ku tufiyada wa ina rabbahu rabbigiina wuu ahaaday baynahu isaga iyo wa bayna alqiblati falaa yubsiqanna yuunan u candhuuftufin axadukum qofkiin qibala alqibla xagga qiblada yuusan u candhuuftufin walaakinse can yasaarihi bidixdiisa aw tacta qadamihi ama lugtiisa bidixda ah hoosteeda uma أخذ nebigu dabadeed waa qabtay طarafa thawbihi weeyaan طarafa ridaa'ih go-iisii uu qabay darafkeedii buu soo qabtay fabazaqa waa ku candhuuftufay pow buu nebigu yidhi fiihi maradii uma raddahu nebigu waa celiyey weeye bacdahu qaarkii calaa bacdin qaarka kale ayuu ku celceliyo saasuu isugu jejebiyey faqaala wuxuu yidhi aw yafcalu ama ha sameeyo qofkiin haakada sidaasoo kale muttafaqun calayh muxuu nebigu u waxaan la sameeyey ee xurumaadka ilaahay ah ee aan la eegin xurmadii masaajidka uu lahaa ama xurmadii ilaahay subxaana wa tacaala ee ixtiraamka ilaahay ahayd markaad ilahay hortaaganta ama masaajidka xurmadiisii hadduuna qofku salaad ku jirin xitaa inuu ku candhuuftufo meel aan loogu talagelin ma aha faqaala dabadeed nebigu wuxuu yidhi aw yafcalu am waa samaynayaa qofku haakada sidaasuu samaynaya muttafaqun calayh wاlmru bilbusaaq amarka lays amray in la candhuuftufo can yasaarihi bidixda aw taxta qadamihi ama lugtiisa weeye gomadiisa hoosteeda wa huwa fiima waa haddii ida kaana uu yahay qofku fii hayri اlmasjidi masaajidka meel aanan ahayn faama fi lmasjidi hadduuse masaajid ka joogo falaa yabsuqu ku candhuftufi maayo ila fii thawbihi maradiisa mooye maxaa yeele masaajidka in lagu candhuuftufa maba banaanaba gudihiisaba meelaha qashinka loogu talagalay waa goonideeda masaajid maaha laakiin intan aynu ku tukanayn in canuf lagu tufo maya wallah subxaana wa taala alam dhib ma leh yani